asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo kontoonaad ee kitaabka dhariga dabka haka qaadinoo dabka ha saaraadoo ka dara uun bas kolkaad ka koosaaraysaan ilibka iyo iyo maraqa ka dara uun ayb wa hum alfun kun bay ahaayeen fauqsimu billaahi allah waxaan ku dhaaranayaa la laakaluu inay cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen wanxarafuu saraf yani ay gadoomeen wa ina burmatanaa dherigayagiina lataqitu ay kurkurlaynayso kamaa hiya sida ahayd sideeda iyada oo sideeda u karaysa oo kurkurlaynaysa buu ka tegey wa ina cajiinatanaa aw qaala aw kamaa qaala axaaq latukbazu kamaa hiya iyadoo la dubayo kibsiina sideedii ah oo cajintii sideeda la dubaayo ayuu ka tegay nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo jeeshkii ka tegeen halkaa ilme baraarka ah iyo halkaa saac ayaa jeeshkaas dhan nebiga alayh sala slam barakadiisii ilah kaga dargiyey can cabdiraxmaan bni abi bakrin radia allahu canhuma qaal kunaa maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam halaaثiina wa mi'a annaga soddon iyo boqol qof abaa nebiga ilaahay la joognay faqaala nabiyu sala allahu alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi hal maca axadin minkum طacaam faidaa maca rajulin saacun min طacaamin aw naxwuhu nin baa marka wuxuu sheegay hal saac oo طacaam ama wax lamida saac lamida inuu hayo ayb facujina waa la cajiinay saaci baa la cajiinay uma jaءa rajulu nin baa wuxuu yaa yimid mushrikun oo gaala baa yimid mushcaanun طawiilun mushcaanun isaguna waa طawiil weeyaan nin aad u dheer ayaa yimid biqanami yasuuqa adh u kaxeenaya buu yuu keenay oo iib uu u wado faqaala الnabiyu sala الlaه alay slm markaasu nebigu wuxuu yidhi abaycun am caطiya ma iibbaa mise waa hadiya ma hadiyaad noogu keentay mise waa iib aw qaala mise wuxuu yidhi hiba caطiya muu yidhi mise hiba midkoodu yidhi qaala laa bal bayc ma iib weeyaan faishtaraa minhu shaatan neef ariun marka nebigu alay sla slam ka iibsaday fa sunicad waa la hagaajiyey iyadan hilkeedii baa la hagaajiyey wa amara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bisawaadi lbaطni caloosha madowgeedii beerkii iyo sambabkii iyo mxu wadnihii iyo inaas madow yuu faray an yushwa in la shiilo uma qaala markaasu wuxuu yihi cabdiraxmaan baa wuxuu leeyay waymullaahi daar ilaahay eh allah ku dhaartay maa min ahalaaثiina wa mi'a ilaa xaza lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama xuzatan xuzatan xuza boqolkii iyo soddonkii nin kuma jirin qof aanu nebiga alayhi salaatu wasalaam qiطca aan uga goynin min sawaadi baطniha muxuu ahay guurku jirteeda madowgeedii in kaana shaahidan hadduu joogo qofkaas uu meeshaa joogo acطaahu waa siiyey wain kaana gaa'iban khaba'a lahu waa u qariyey oo waa u dhigay hebelna intaa u dhigo dhihay hadduu qofkii meesha ka maqanna marka boqol iyo soddonkii nin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam beerkii neefkaas beerkiisii iyo kujirtiisaas intaa yarta ah uu kulligood wada gaadhsiiyey qaala wa jacala qascatayni wuxuu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam laba qascadood laba xeradood ayaa laga dhigay hilibkii iyo kibistii fa faakalnaa minhumaa jamiica ajmacuun dhammaantaya waan ka wada cunnay wa shabicnaa waan dharagnay wa fadla fi lqascatayni labadii mxuahay xeedhana fadlaa kusoo hadhan baa kusoo hadhay faxumilat cala albaciir faxamaltuhu cala albaciiri awrkaan ku raray aw kamaa qaal yani kolkaan guurayna awrkaan ku raray aw kamaa qaal cabdiraxmaan radi allahu canhu وعn cabdالرحمن بn أbي bkri رadي الله عanهma أna أصxaaba الصufa tanuna waa mid kale oo barako kaleoo iyaduna imaan doonto oo iyadu gaar ahaan abu bakr ugu saabsan abu bakr karaamatiisa weeyaan marka inuu fadaa'il abi bakr ku dara bay tantud ahayd lakiin wuxuu ku darayaa fadaa'il الnabi alayh الsalaatu wasalaam ana asxaaba الsufa kaanuu naasan fuqaraa waxay ahaayeen asxaabu sufadu dad fuqara'a bay ahaayeen wa ina rasuula اllahi salى الlahu alيه waslam qaala maratan habeen buu nebigu alay slat slam wuxuu yidhi man kana cindahu طacaamu اثnayni falyadhab bihalaaثة qofkii cunto laba ku filan haystaa ku saddexaadna ha ku daro saddexa la tago waman kana cindahu طacaamu arbaca falyadhab bkhaamis bisaadis sidaasuu ku waday aw kamaa qaal qofkii cunto waxaa ku filan haystaaba intaas hala tago wa ina abaa bakrin radia allahu canhu jaءa bihalaaثa saddex buu abu bakr keenay faاnطalaqa nabiy llahi waاnطalaqa nabiy llahi salى اllahu عalيه waslm bcashara wa abu bakrin bihalaaثa nebiguna toban buu la tegey abu bakrna wuxuu la soo tegey saddex qaala fahuwa waana fahuwa waana waabii wa ummii ayb fahuwa fahuwa isaga yani duyuuftaas iyo wa ana aniga iyo wa abii wa ummi intaasaan ahayn walaa adri ma ogi hal qaala inuu yidhi wamra'atii wa khaadimun bayna baytina wa beyti abi bakr iyo khaadim noo dhexaysay qoyskayga iyo qoyska aabbahay u dhexaysay oo labada qoys ba u adeegaysay intaasaan ahayn dadka guriga joogaayo ayib qaala waina abaa bakrin radia allahu canhu tacashaa cinda anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga agtiisuu ku casheeyey abu bakr uma labisa waa joogay xataa sulliyat alcishaa ilaa cishihii laga tukaday ayuu joogay marka qabla cishaaba guriga nebiga eh, eh, alayh sala ka laga casheeyo abu bakrin la casheeyey yuu la joogay ilaa cishihii laga tukaday uma rajaca waa soo noqday falabitha xataa nacasa xataa nacasa ilaa rasuulu llahi sala la alay slm rasuulka ilaahay ilaa ka lulmooday fa jaءa bacda maa madaa min alleyli maa shaa allah wuxuu abubakr gurigiisa yimid intuu habeenkii qadar meelaha doona u ka tegay qaalat lahu imra'atu haweenadiisii baa waxay ku tiri kuku soo galay maa xabasaka min can adyaafika martidaada maxaa kaa celiyey martidii baa cuntadii diiday oo markii cuntadii loo soo dhigay bay diideen oo yidhah ninka guriga lahaan joogan inaguma cunayn markaasuu muxuu ahay lala sugaayey markaas haweenaydi ku leeda maxaa martida uga daahday martidaadii waa qatan yihin weli wax mayna cunin ayb min adyaaika aw qaala mise waxay tihi dayfika qaala markaasu abubakr yidhi ma cashaytihim oo miyaadan cashaysiinin qaalat abow xataa tajii'a waa diideen ilaa ad ka timaado qad caraduu عalayhim fagalabuuhum waa u bandhigeen oo inay cuntadii cunaan laakiin iyaga ka xoog roonaada waa diideen weliba cabdiraxmaan baa yidhi war haddaad idinkoo sidana abubakr u yimaado waa below nagu dhigi doonaayo cuna cuntada oo naga aqbala sooriyadiina oo cinaanka naga daay waad diideen marka ilaa ninkii guriga lahaa yimaado ma cunayna qaala fadahabtu ana waاkhtaba'tu waan tegay waan dhuntay abubakr baan ka dhuntay ayb wa qaala markaasu wuxuu yidhi abubakr wuxuu yidhi yaa gunhar buu yidhi fajadaca wasaba jadaca waa habaaramay oo wasaba waa caayay guntharna yani yaa la'iim ow yaa khaa'in wax sidaasoo kale lagu dhiganya waa caayaya waa cadhooday markaasu ku caayaya isna waa ka dhuuntay waa garanaya wa qaala markaasu wuxuu yidhi eh, kuluu laa hanii'an cuna alla idinma barakeeya ninkii ku xidhi xanaaq <laughs> baa ka keenay radia allahu canhu wa qaala wallahi laa aطcamuha abadan wallahi inaanan afka saaraynin waxay martida ilaa haddan ka qatan tahay qaala waymullahi martidiiba iyaguna dhaaratay sidaas oo kale wallahi inaana anaguna cunaynin waxa ninkii guriga lahaaba ka dhaartay inaana cunaynin markaasuu goortii dambe yidhi intuu shayطaanka iska naayanay buu yidhi kulu kaanat min ashayطaan markaas cuna buu yidhi markaasuu leeyahay cuntadiiba marka ilaahay barakeeyey waymullahi buu leeyay dhaar ilaahay Eh, abubakr markaa cabdiraxmaanna waa u yeedhay wuxuu yidhi waan kugu dhaartay bima eh, eh, uqsimu calayka bima lii calayka min alxaqi ilaa kharajta markaas soo baxa yidhi abba way nagu diideen anugu waa u bandhigna markaas markaasuu abuukaba yidhi cuntadii soo fadhiso markaasuu yidhi cuna tii hore shaytaan bay ahayde waymullahi buu leeyahay maa kunaa na'hudu min luqmatin luqma ma anaan qaadi jirin ilaa rabaa min ashaliha akharu minha hoosteeda waxaa ka soo bixi jiray mid in ka weyn meeshii aan ka qaadnaba inka weyn baa hoosteeda ka soo bixi jirtay xataa shabicnaa ilaan ka dharagnay wa saarat ay noqotay agtara mima kaanat qabla dalika siday hortii hore ahayd wax ka badan ay noqotay fanadara abu bakrin radia allahu canhu abubakr baa eegay maba garanaya inay barakowda iyo in kale iyo ma garana waa la yaabi doonaa faidaa hiya kama faidaa hiya kamaa hiya aw akar faqaala limra'ati haweenaydiisibu wuxuu ku yidhi yaa ukta bani faraas ma haada waa maxay waxaan kado xeedhii aan maanta dhan cunayn waaba iska buuxdaay ka buuxday waa la yaabay ba abubakr radia allahu canhu ayb karaamada cadimada ilaah uu siiyey waaba la yaabaya isagu marka wax dakliya ah ilan kumale maba garanayn inay dhacayso taas oo kale iyo waa wax ilaahay keenay maxay tahay marka waa karaamatay oo firiyan waxaan ahay nin saalixiin ah wanaagsan baan ahay oo karaamadayda aagi iyo iska kaa ilaaliya hadda kadib qofka <laughs> ma odhan abubakr muxuu yahay waxaan kada buu leeyahy waa la yaabaya waa waxaanu isagu ila una ka warhaynin oo ilaahay ku maamuusay wey ayb ma hada qaalat markaas waxay tidhi laa waqurati cayni qurata cayni waxaa la yidhaha qof xila jeceliya baa quratu cayn lagu magacaabo xabiibkaygaan ku dhaartay xabiibka ay sheegaysana wuxuu ku fasirayaa nebigu alayh salaa slam nebigaan ku dhaartay marka marka inuu ilahay ku fasira mooyaane nebigu ku fasiraya sheekh albani lahiya al'aana akaru minhaa qabla dalika bialaai maraatin saddex goor bay ka badan tahay hadda kolkay hore sida ahayd qaala faakala minha abu bakrin wa qaal inama kana dalika min ashayطaan kelimadantada halkeeda waa horreeyey abu bakr waa cuno wuxuu yihi tii hore dhaartaydii aan dhaartay shayطaan bay ahayd yacni yamiinahu dhaartiisa buu ka wada uma akala minha luqmatan luqmu ka cunay bacda dalik ثuma xamalaha ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam faasbaxat cindahu rasuulka ilahay buu u geeyey markaasay rasuulka halkiisa ku waa barisatay qaala wakana baynana wa bayna qowmin caqdun annagiyo niman gaala waxa naga dhexeeyey ballan baa naga dhexaysay iyo heshiis famada alajalu muddadii baa dhammaatay fafaraqnaa itnaa cashara rajulan waxaan muxuaha qaybinay labiyo toban nin facarafnaana waa jirta carif baan ka dhignay curafa baan ka dhignay labiyo toban nin ayaan qaybinay maca kuli rajuli minhum unaasun mid waliba dad ula jiro oo madax ay ka yihiin oo madiina waardeelaya nimankaas korkay muddadii dhamaatay inay soo weeraraan iyo laga baqaayo allahu aclamu kam maca kuli rajulin mid walbaba labiyo tobanka inta la jirta nin walbaba ilahum baa ogaa qaala ila annahu bacaa macahum faakaluu minha ajmacuun oo kama qaala iyo intiina labadiyo tobankii nin iyo dadkii ay madaxda ka ahayeen iyagana cuntadii inta loo diray iyo kulligood kawada cuneen o dhargeen ayb marka waa mucjiza lلnabiy عalيه الصلاaةu وaسلاam wa karaamat لabi bakrin radي allahu عanه bab fi barakaة النabiy slى الlaه عalيه وsلم fi اlbn عn الmiqdaadi radي allahu عanهu qaala aqbaltu ana وصaaxibaani lii aniyo laba nin oo saaxibaday ahayd ayaa nimid waqad dahabat asmaacuna وabsaaruna min aljahd yani min aljuux isagoo indhahayagii iyo dhagahayagiiba ay tageen oo waxba maqleen waxbaana arkaynin gaajo daraaddeed qaala fajacalnaa nacridu anfusana calى asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alay slam waxaan bilownay inaan isu bandhigno asxaabtii nebiga aan isu bandhigno oo aan istusinno oo bal inuu qof idin garta wax idin siiyaay uu jiro aan idhaahno falaysa axadu minhum yaqbaluna qofna nama aqbalayno qofna nama kaxaysanayno gurigiisa nama geenayno faatayna الnabiya salى اllahu alayh wasalam nebigaan u nimid faاnطalaqa bina ilى ahlihi gurigiisii buu nala aaday faidaa halaaثaةu acnuzin saddex riyood ay guriga joogaan faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam uxlubuu hada labana baynana macnaha kada inoo lisa oo inaga dhexeeyaane qaala fakunnaa naxtalibu waan maali jiray fayashrabu kullu insaanin mina nasiibahu nin waliba qaybtiisu cabaayey safar baana marka kolkaa lagu jiray wa narfacu linabiyi sala allahu alay slm nasiibahu nebigana qaybtiisa ayaan u dhigi jiray qaala fayaji'u min alleyli habeenkii buu imaan jiray fayusalimu waa salaami jiray tasliiman laa yuuqidu naa'iman wayusmicu lyaqdaan aadaabtaas fiiriya marka dad qaarna jiifaan qaarna soo jeedaan marka loo yimaada la salaamayo sida loo salaamayo nebigu marka alayh salatu wasalaam wuxuuna salaami jiray salaam oo qofka jiifana aan toosinaynin qofka soo jeedana uu maqashiinayo qaala uma ya'ti lmasjida masjidkuu imaan jiray meeshuu ku tukada buu imaan jiray fayusallii waa tukan jiray uma ya'ti sharaabahu sharaabkiisuu imaan jiro fayashrab waa cabi jiray caniisi buu cabi jiray faataani shayطaanu data laylatin habeen buu shayطaan ii yimid waqad sharibtu nasiibi anoo qaybtaydii cabay faqaala markaasu wuxuu yidhi muxamadun ya'ti alansaara fayutxifuunahu yani yuhduuna lahu wayusiibu cindahum agtooda marka cunto ka helaya ansaarta u tegaya ansaarta cunto siinaya wamaa bihi xaajatun ilaa hadihi اljurca xogaakan ka badantada yar isaga uma baahna faataytuhaa fasharibtuhaa waan cabay waa intii nabiga loo dhigay shayaan sida igu waswaasiyo markaasaan cabay falamaa an waqalat fii baطnii yani dakhalat fii baطnii ilaa kolkay calooshayda ay gashay wa calimtu aan ogaaday annahu laysa ilayha sabiil inaan muxuu ahay dib dambe marka aan loo soo bixin karaynin oo meesha meeshay gashay aan laga soo bixin karayn yuu qaala wuxuu yidhi shayaankii qaala wuxuu yidhi miqdaad nadamani shayطaan shayطaan baa iqoomameeyey oo waswaas hadda kale igu abuuray faqaala markaasu wuxuu wayxag maa sanacta war maxaad samaysay asharibta sharaaba muxamadin fayajiiu falaa yajidu fayadcuu calayka fatahlik wuu imaan doonaayo markaasuu sharaabkiisi meesha ka way doonaa ku habaari doonaa sukaasaad dhimaanaysaa haddana igu soasiyey fadahabat fadahabat dunyaaka waaakhiratuk aakhiradaadi iyo fatadhabu dunyaaka waaakhiratuka aakhara daabi adduunkaagaba waa kaa tagay aakhira addunba seeg baad ku dhacaysaa wa calaya shamla go' baan xidhnaa idaa wadactuhaa calaa qadamaya kharaja ra'sii haddaan xagga lugaha u jiidana madaxu soo baxaayo wa idaa wadactuhaa calaa ra'sii kharajat qadamaaya haddaan xagga madaxa usoo jiidana lagu soo baxayaan wa jacaltu laa yajii'u nowm hurda inaan iga imaanaynin baa marka laa yajii'uni nowm hurda aan iga imaanaynin wasaaskaa daraadii wa amaa saaxibaaya fanaamaa walam yasnacaa maa sanactu way seexdeen labadii nin ee kale qaala fajaءa الnabiyu salى اllahu alay slam faslama kama kana yusallim ثuma ata almasjida masjidkii buu yimid fasallaa waa tukaday ثuma ataa sharaabahu fakashafa canhu falam yajid fiihi shayئan weelkii oo ebera buu arkay kolkuu dabolka ka qaaday farafaca ra'sahu ilى الsamaa samadu madaxiisa kor u qaaday kor buu eegay faqultu markaasaa waxaan alآana yadcuu calaya faahlik hadduu i habaaraya aan dhimanaya qaala allahuma acim man acamanii wasqi man saqaanii sidaasuu ilaahu qofkii cunto i siiyana cunto siiye qofkii muxuu ahaa sharaab i waraabiyana waraab qaala facamadtu ila shamla fashadadtuhaa calaya go-aygii baan marka isku xidhay oo yani aan guntaday wa akhadtu shafra mididii baan qaatay faاnطalqtu ilى اlacnuz riyihii baan marka u tegey hayatuhaa asman teeda ugu shilis faadbaxuhaa lirasuuli اlahi sala ه alay sl nabiga u gowraco faidaa hiya xaafilatun iyadoo candhadeedii buuxda ayaan arkay si aan lahaa gowracdi baan waxaan arkay candhadeediio buuxdaba idaa hiya hunna xufalun kulluhunna iyo kulligood wada gaax aho candhadooda ay buuxaan aad moodaan dhowr maalmood la lisin ayaan arkay facamadtu ilaa inaa'i liaali muxamedin sala allahu عليه waslam weel ay qoyska nebigu lahaayeen baan u qasday maa kaanuu yadmacuuna an yaxtalibuu fiihi inay wax ku maalaan ayna hunguriba ka gelaynin oo waxay ku maalaanba ayna haysanin qaala faxalabtu fiihi xataa calatu ragwa ilaa xumbadii kor uga soo baxday weelkii oo weelkii u buuxsamay fa ilaa rasuuli llahi sala la alay sl rsulka ilahi waanu imid oo faqaala markaasu wuxuu yidhi asharibtum sharaabakum اleyla qaala qultu ya rasuula allah ishrab fashariba waa cabay nabigu alayh salatu slam uma naawalanii waa iisoo dhiibay waqultu ya rasuula allah ishrab fashariba uma naawalanii falamaa faragtu markaana waa cabay falamaa caraftu markaan gartay ana nabiya sala allahu alay slam qad rawiya inuu dhergay markaan gartay nabiga alayh salaatu wasalaam wa asabtu dacwatahu dacwadiisii aan helay ducadiisii u duceeyo u allahuma aطcim man aطcamanii wasqa man saqaani dacwadiisaas ay ugu dhacday markaan arkay yaan daxiktu qoslay xataa ulqiitu ila alard ilaan dhulka ku dhacay qosol daraadii eh, aad baan qoslay markaasa dhulkaba ku dhacay qaala faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam ixdaa saw-aatika yaa miqdaad waa ceebahaagii mid oo tantadu maxaad ku qoslaysaa qultu yaa rasuula allah kaana min amri kada wakada qisadii baan dabada uga soo bilaabay sidaas iyo sidaasaa dhacday wa facaltu kada wakada faqala الnabiyu salى اllahu alay slam ma hadihi ilaa raxmat min allahi caza wajal taanu raxmad alle mooye wax kale ma aha afalaa kunta aadantanii maxaad iigu sheegi weyday fanuuqida saaxibayna fayusiibaan aan labadeena nina saaxiibadeena toosi barakadan ha nagala qaybgaleen oo iyaguna ha cabeene maxaad iigu sheegi weyday inay macaani iska caadiya yihiin baan mooday qaala faqultu markaasaan waxaan waladii bacataka bilxaq ma ubaalii idaa asabtuhaa idaa asabtahaa wa asabtuhaa macak man asaaba man asaabaha min annaas waabayeel kala haddi ani adiga aan hellay qofkii kale ka qada iyo qofkii nagala qayb galaatoona uba aabayeelmay haddii barakadan ani adiga kolna soo gaaro baabu barakati الnabiy slى اllahu عalيh waslama fi الsamni can jaabirin ana uma maliki radia allahu anhu radia allahu canha kaanat tuhdii linabiyi sala allahu alayh wasalama fii cukatin lahaa samnan cukad weel yaroo ay lahaydoo subag ay ku shuganaysay bay nebigu alayh salatu wasalaam subag uusoo soo hadiyeyn jirtay fayatiihaa fayaأtiihaa banuuha wiilasheedii baa u imaan jiray fayas'aluuna alidaam idaam bay weydiisan jireen aludma idaam bay weydiisan jireen kolkay kibista siisa waxay u idaantaan bay weydiisanayshayeen walaysa cindahum shay-un iyagoon waxba aan haysan fatacmadu ila aladii kaana tuhdii fiihi linabiy sala allahu alay slam ukadda ay nebiga ugu hadiyan jirtay iyo u qasdi jirtay oo fiirinaysay bal in wax ku jiraan fatajidu fiihaa samnan subag bay ka heli jirtay iyadoo eberoo subagii ku jirayba ay nebiga u hadiyeysay habay haddana markay wiilashii yimaadaanee intay kibis qalalna soo hordhigtay idaahan waxaan ku kostaaranana sii bay bal fiirinaysay iyadoo subag ku jiray arkaysay famaa zaala yuqiimu lahaa adama baytiha muxuu ahay inuu ku filaado koosaarta gurigeeda ugu filaado yaani ka zuulin xataa casarathu ilaa ay tuujisay oo muxuu ahay mar intay qabatay bay soo tuujisay hadday awel hore way un kasoo shubi jirtay mar bay marka tuujisay oo kasoo gorgorisay wixii ku jira o dhan faatat الnabiya salى الlه alay slm nabiga u timid faqaala markaasuu yihi casartiiha miyaa tuujisay qaalat nacam qaala low taraktiiha ma zaala qaa'iman haddaad ka tegi lahayd oo aadan ka shubi lahaydun ama ka dari lahayd ma ka zuulin inuu ahay inuu idinku filaado oo idin joogo tanaa barakadii marka ku tuujintaas ay tuujisay sidii ninkii muxuu cuntadii shaciirkii uu nebigu siiye beegay beeggiisa uga baabi'iyey kale baabu inqiyaadi shajari linabiy sala allahu alayhi wasalam geedaha hoggaansankoodii nebiga alayh isalaatu wasalaam ay u hoggaansameen can cubaadata bni اlwaliid bn samit ibn cubaadata bni samit radia allahu canhum qaala kharajtu ana wa abi naطlb اlcilma fi hada alxayi min alansaar anigii iyo aabbahay alwaliid ibni cubaada cubaadat bnu samit awowgiisa saxaabi ah markaas cubaadatu bn lwaliidkan isagu waa taabici aabihiisna isagu waa saxaabi yar isagu markaas axaabtii nebiga alayh salatu salaam ee ansaariyiinta ah inaan cilmiga nebiga ka dalabno ayaan usoo baxno hadba nin baan u tegaynaayo marka weydiinaynaa marka cilmi noo sheegayo qabla an yahliku intayna dhammaanin aynaan dhimaanin fakaana awalu man laqiyana nin lala kulmay waxaa ugu horreeyey abulyasar saaxibu rasuuli llahi sala allahu alay slam wa macahu gulaamun lahu macahu dimaamatun min suxuf yani xusmatun min suxuf warqado badan oo isku xilxilan haysta qulaamkiisa uu wado wa calىa abilyasari burdat wamucaafiriy wa calىa gulaamihi burdat wamucaafiriy mucaafiriguna waa maro oo meel mucaafir la yidhaho yaman ka lagu samayn jiray mid waliba laba maro isu bay marka mid waliba isu xidhnaa sidii abu dar ifaari iyo qulaamkiisii inu ku marray oo kale iyo abulyasarna dharkuu xidhnaa naftiisii qulaamkiisina uu iibiyey faqaala lahu abi abahi baa wuxuu ku yidhi yaa cam إنii araa fii wajhiga safcata min adb yani aharan min adb caraa wejigaaga iga kaa muuqateen maxaa kaa cadhaysiiyey uu ku yidhi aabbahay alwaliid ibn cubaadata ibn saamit abulyasar ku leh qaala ajal ha waa cadhaysnahay kaana lii calىa fulan bni fulanin اlxaraamiyi maalun ninkaas hebel ah ayaan dayn ku lahaa dayn baa ninkaa ku lahaa faataytu ahlahu qoyskiisii baan u imid fasallamtu calayhi waan salaamay faqultu waxaan idhi huma huwa halkan ma jooga qaaluu laa mayay idhaaheen fakharaja calaya waxaa igu soo baxay ibnun lahu jafrun wiil yaroo u dhalay oo muraahiq ah ayaa igu soo baxay faqultu lahu markaasa waxaan ku yidhi ayna abuuka aabaaxa ku jira qaala samica sawtaka codkaagii buu maqlayoo fadakala ariikata ummii hooyadai ariikadeeda buu galay muxuahay hooyadii meel marakaneecada oo kale guri ahoo musayan aho arooska iyo loo samayn jiray kaasaa marka arika la odhanayo oo sariirna dhex taallo hadday sariir dhex oolin arika lama yidhaaho xajalana waa la yidhaha arikana waa la yidhaha marka hooyaday mxua gurig eh, qolkeeda ayuu galo ku dhuuntay faqultu markaasaan waxaan idhi ukhruj ilaya faqad calimtu ayna anta soo bax waan ku ogaaday inaad guriga ku jirta ee eh, baan ku ila ilmo yar wax qarin maayo magaranay eh, ilmihii yaraabaa sheegay markaasu dhawaaqo war waan ku gartay inaad guriga ku jirta ee soo bax fa kharaja waa soo baxay faqultu maa xamalaka calaa an ikhtaba'ta minii maxaa kuugu sabab aha inaad iga dhuumato kolkaad dawaaqayga maqashay maxaad iga dhuumatay qaala markaasu wuxuu yidhi ana wallahi uxadiuka waa kuu sheegaya arrintaan kuu sheegayaa uma laa akdibuka kuu been sheegi maayo khashiitu waxaan ka baqay wallah an uxadiaka fa ukadi fa akdibaka inaan intaan ku wax kuu sheego aan been kuu sheego aw acida waan acidaka inaan kuu ballan qaado fa akhlifaka aan kuu baajiyo wax ana ma hayo inaan been shee been kuu sheego ama ballan intaan kuu qabto ballantii inaan kaga soo bixi waayo ayaa ka baqo saasaan kaaga dhuntay wa kunta saaxiba rasuuli llahi sala alla alay slam saaxiibka rasuulka ilaahayna waa tahay wa kuntu wallahi mucsiran mucsirna waan ahay waxba islama hayo marka rasuulka ilahay saaxiibkiisa inta aanu been u sheegi lahayd ama ballan beena u qaban lahayn iskaga dhuumaan is qaala qultu markaasa waxaan ah, allahi wallahi ba qaala allahi qultu ah, allahi qaala allahi ah, qultu allahi qaala allahi saddex goor buu dhaariyey qaala markaasu wuxuu yidhi faatinii bisaxiifatika warqadaadii ii keen famaxaaha biyadii gacantiisuu ku turtiray warqadii deyntu ku qoray iyuu hi keeno markaasuu usoo bixiyo markaasuu tirtiray abulyasar radia allahu canhu qaala markaasu wuxuu yidhi fain wajadta qada'an faqdinii haddaad waxaad ku gudda hesho ii gud wailaa fa anta fii xillin haddii aad kalase oad waxaad ku gudda weydase xalaal baaba ka tago kaa beri yeelaya fa ashhadu waxaan ku dhaaranayaa basura caynaya indhahaygu inay arkeen haataani ee kuwan labadayda indho wa wadaca isbacayhi calaa caynayhi labada farood buu indhaha saaray wa samica udunaaya haataan udunaya haatayni labadaydan dhagoodna ay maqleen wawacaahu qalbii haada qalbigaygan kaduna marka uu fahmay wa ashaara ilaa manaati qalbihi qalbigiisa marka meeshu ku jira uu farta ku feeqay inuu sidaas mxuah indhahayguna u arkaan dhagahayguna u maqleen qalbigana u fahmay rasuul allahi sala alla alay slm wahuwa yaquul rasuulka ilaahay oo leh man andara mucsiran aw wadaca minhu qofkii suga qof mucsira oo caydhoobe oo dayntiis ka bixin kari waaya qofkii suga oo dib eh, muddada ugu dheereeya aw wadaca canha wax ka rida ah. hadallahu allahu ilaah baa u hadheeya fii dilihi harkiisu ilaah ku hadheeya maalinta qiyaamaha saasaan maqlay marka saas daraaddi baan marka uga riday ninka eh, muddadii aan ugaga eh, ugu dheereeyey qaala faqultu lahu markaasa waxaan ku yidhi ana yaa cam inaa yaa cam qultu lahu ana anigaa waxaan wa cubaadatu bnu lwaliid wiilkii yaraabaa leh yaa waxaan anigaa waxaan idhi yaa cam adeer low annaka akhadta burda gulaamaka wa mucaafiriyaka wa waakhadta mucaafiriyahu e, wa burdaka burdataka aw yani haddaad muxuu ahay adiguna e, laba go- isku nooca xidhato isagana laba isku nooca xidhato mid walba wuxuu laba maroo kala gedisan buu mid walba isla xidhaa maro wanaagsan iyo maro liidato mid walba isu xidhan yahay maad ama labada burdadaad isu xidhatidoo labada mucaafir isaga siisid ama ah, labada mucaafir aad isu xidhatidoo labada burdadood isaga siisid sidaasaan ku idhi ayib ayb ah, ah. fakaanat عalayka xulla وعalayh xulla isaguna xull qabilaadna xullaad eh, qabila xulladan marka labada mare isku nooca baa la yidhaahaa laba mare oo kala gadisan buu midkiin waliba isu qabaa famasaxa ra'sii madaxaygu masax madaxu isalaaxay wa qaala markaasu wuxuuhi allahuma baarik fiih yabna akhii basura caynaya labadaydan indhood baa maqlay haatayni ee kuwankada wa basaru caynaya labadayda indhood araggoodii weeyi wa samcu udunaya labadayda dhagood maqalkoodii way haatayni ee kuwankada wa wacaahu qalbii haada qalbigana fahmay wa ashaara ilaa manaati qalbihi rasuula اllahi salى اlه alay slam wa huwa yaquul aطcimuuhum mima ta'kuluun cunsiya waxaad cunaysaan wa albisuuhum mimaa talbasuun u xidha waxaad xidhanaysaan rasuulka ilahay ole baan maqlay marka waxaan xidhanaya naftiisa inuu isaguna ila xidha ayaan jeclay waa sida abu darrina uu yidhi wa kaana an eh, in acaytuhu haddii aan siiyo eh, eh, wa kaana an actaytuhu inaan ka siiyo min mataaci dunyaa adduunyada nafcigeeda inaan wax ka siiyo oo ila wadaago yo ahwanu calaya iga fudud min an yaakuda min xasanaati ywma alqiyaama inaa intaan dulmiyo adduunkaan ku dulmiyo xasanaadkayga aakhira wax ka qaato taasaa iga dhib yar uma madaynaa waa soconnay xataa ataynaa jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma fii masjidihi jaabir ibni cabdillahi masjidkiisa ugu nimid wa huwa yusallii fii hawbin waaxidin mujtamilan bihi isagoo hal mara keliya ku tukanaya oo hillaabta qoorta kusoo xidhay fatakhaطaytu اlqowma dadkii baan ka taltallaabsaday xataa jiئtu baynahu wa bayna alqibla ilaa aan imid ilaa ka fadhiistay baynahu wa bayna alqibla jaabir iyo qiblada dhexdooda ilaa ka fadhiistay faqultu markaasaan waxaan yarxamuka allah atusallii fii hawbin waaxidi waridaa'uka ilaa janbik ma halgoo keliyaad ku tukanaysa adigoo go-aagiina dhinacaaga uu yaallo qaala faqaala biyadihi ilaa fii sadri mxuu ahay yani facala biyadihi fii sadri laabtayda ayuu gacantiisa sidaa ku yidhi haakadaa sidaas wa faraqa bayna asaabici fariisuu kala qaaday wa qawasahumaa wuuna soo geday aradtu waxaan doonay an yadkula calaya inuu isoo galo alaxmaqu miluk mid nacasoh adigoo kale mid nacasoh adigoo kale inuu intuu isoo galo arko igu daydo yaan rabaa buu leeyahay kuwiina dhalinyarada ehe nicmada ku koray ee eh, nicmada ku dhashay ee eh, sidaan ahaan jirray aan garanaynin aan dharka yaryara aan ku tukan jirray iyo saan u tukan jirray aan garanaynin saan dharka u xidhan jirray eh, hal hal mara keliya aan lahaan jiray aan garanaynin hay arkeen oo hay ku daydeen baan leehay ataanaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fii masjidina haada rasuulka ilaahi baa masjidka iyagankadan noogu yimid wa fii yadihi curjuunu ibni taab noocaas timirta ibnu taab la yidhaaho laantiisa isagoo gacanta ku wada fara'aa في qiblati المسجد nukhaamatan faxakaha bilcurjuun wuxuu ku arkay qiblada masjidka buu xaka ku arkay markaasuu ushii iyadahayd ku xoqay uma aqbala calaynaa waa nagu soo jeedsado faqaala markaasuu wuxuu yidhi ayukum yuxibu an yucrid allahu canhu kainaa jecel inuu ilaahay ka jeedsado oo ilaahay aanu soo fiirini kainaa jecel qaala fakhashacnaa waa khuduucnay kulligayo hoos baan u ka warabsannay uma qaala ayukum yuxibu an yucrid allahu canhu kin ajcal inuu ilaahay ka jeedsado qaala fakhashacna uma qaala ayukum yuxibu an yucrid allahu canhu faqulnaa laa laa ayunaa ya rasuula allah midkayana ma jecla qaala markaasu wuxuu yidhi faina axadakum idaa qaama yusallii midkiin markuu istaago isagoo tukanaya faina allaha tabaaraka wa tacaala qibala wajhihi wejigiisa hortiisuu ilaahay jooga falaa yabsuqanna axadun qofna yaanu ku candhuuftufin qibla wajhi wejigiisa hortiisa walaa can yamiinihi midigtiisana ayaanu ku tufin walyabsuq ha ku tufo can yasaarihi bidixdiisa taxta rijlihi اlyusraa bigtiisa bidixda hoosteeda riwaaya kalena waa tii ahayd ow taxta rijlihi اlyusraa ayb riwaayadii abi hurayra weliba waa tii ahayd intuu ama goysa intuu qabto soo ugu tufay yidhi ama sidaas ha yeelo fain cajilat bihi baadiratun hadday dedejiso mid maxaa ka soo baxsatay candhuuf ka soo baxsatay ama xaaka ka soo baxsatay hadday soo dedejiso oo intuu tufaya ay ku simi weydo falyaqul bithawbihi haakada maradiisa sidaa ha ku yidhaaho uma tawaa thawbahu maradiisa buu isku laalaabay bacdahu calaa bacdin qaarkii buu qaarka kale ku laabay faqaala marka wuxuu yidhi arun marka maradiisu intuu ku tufay isku jijibsaa ku yidhi markaasu haddana wuxuu yidhi aruunii cabiiran ii keena tiib cadar ii keena fahaara waxaa kacay fatan min alxay nin dhalinyaro oo xaafadda ka mida baa kacay yshtadu isagoo ordaaya ilaa ahlihi ahalkiisa qugriisa xaggiisa ordaaya fa jaءa bikhaluuqin fii raaxatihi khaluuq buu keenay uu sacabkiisa ku sido khaluuquna waa nooc tib ka mid oo laisku dardaray oo guduud iyo jaalli iyo wax sidaas ah zacfaraan iyo ayb waana cabirka naftiisii faأkhadahu rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi baa ka qaaday fajacalahu calىa ra'si اlcarjuun usha ah, madaxeedii ayuu haluuqii mariyey uma latafa bihi calaa ahari nuqaama meeshii xaakada ayuu marmariyey cadarkii isagaha marmariyey jidaarka masjidka meeshii xaakada laga tufay ayuu ku ayuu cadarkii mariyey faqaala jaabirun jaabir baa wuxuu yidhi famin hunaaka jacaltum alkhaluuqa fii masaajidikum sidaa daraaddeed oo iyo dayashaad nebiga ku dayanaysaan eed masaajiddiina khaluuqa u marisaan ayb sirnaa ma xadiid kaluu marka u sheegayaa intan oo dhan intaas hore oo dhan marka maxalu shaahidkii kuma jiro sirnaa maca rasuuli llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay baan raacnay aan la baxnay fii gazwati baطni buwaad meesha buwaad la yidhaaho gaswadeedii baan la raacnay wa huwa yatlubu almajdiya bna camrin aljuhani ninka majdiy bna camrin aljuhani la yidhaho isagoo dalbaya nebiga alayh الsalaatu wasalaam wa kaana naadixu awrku oo wuxuu ahaan jiray yacqubuhu kay ku kaltamaan mina alhamsatu wasittatu wasabca shan ama lix ama toddoba ayaa hal awr ka dhexayn jirayo ku midba kol inta kalena lugeynaya ayb fadaarat cuqbatu rajuli min alansaar nin ansaar ka mida kalkiisii ayaa soo wareegay calaa naadixin lahu awr uu lahaa fa anaaqahu waa fadhiisiiyey farakibahu waa koray ثuma bacثahu waa kiciyey fataladdana عalayhi bacضa taladun yani waa waa la daahayo yani hore u kici waayey xogaabu daahay qumaadka u kici waayey kolkuu kicinayay faqaala lahu markaasu wuxuu yidhi sha lacanaka allah shaadu waa kelima hadal geela lagu kiciyo ama lagu eriyo weeyaan allah ku naclad kac allah ku naclad oo kale marka weeyaan faqaala rasuulu الlahi salى اله alay slm nacladaasu nebiga alayه u maqlay markaasu wuxuu yidhi man haada laacinu baciirahu kan awrkiisa nacladaya waa kuma qaala ana yaa rasuula allah waa aniga qaala nzil canhu ka deg falaa tasxabnaa bimalcuunin hanagula soconin awr nacladan naclada waxay ku dhacday hanagula soconin ka deg walaa tadcuu calaa anfusikum walaa tadcuu calaa awlaadikum walaa tadcuu calaa amwaalikum ha habaarina naftiinna iyo maalkiinna iyo carruurtiinna iyo ha habaarina laa tuwaafiquu yaydan waafaqin min allahi saacatan yus'alu fiiha caطaa fayastajiibu lakum yastajiibu lakum yaydan ka waafaqin saacad oo ilaahay wax alle wixii la weydiistaba waxun iyo wax fiicanbaba uu yeelo oo bixiyo eh ha habaarin oo dadkiina iyo ciddiina iyo naftiina iyo ha habaarina ka dag awrkan kada maadna caladayna kalena sidaas oo kale u yeelay oo haweeney awrkeeda eh, saa u nacaladayna iyaduna eh, hal nacnaday wuxuu yidhi ka deg oo alaabtiina ka qaato oo ka dega awrtaas oo laa tasxabnaa naaqatun malcuuna cimraan ibn xuseyn xadiidkaa wariya baa wuxuu le waxaan garanaya awrtii hasha iska dhex socota dadka iska dhex socota qofna aanu taabanayno qofna gaadi ka dhiganayno ayb marka xoolaha iyo waxba toona in la naclado ma aha waxay nacladii qofkiiba kusoo noqonaysa hadduu qofkaas waxaa la nacladay ahlu noqon waayo sirnaa qiso kale iyadana sirnaa maca rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam xataa idaa kaana cashiya galab markay ahayd wadanuuna min maai min miyaahi alcarab aan biyo usoo dhowaanayba qaala rasuulu llahi sala allau alay slam wuxuu yidhi man rajulun yataqadamunaa fayamduru lxawd <clears throat> waa kuma ninka inaga horreeya eh dadka noo muxuu ahay noo hagaajiya noo hagaajiya dadka noo dhoobeeya oo noo hagaajiya fa yashrabu wayasqiina oo ka caba oo markaa annagana naga waraabiya waa kee qaala jaabirun faqumtu waan kaco faqumtu markaasa waxaan idhi haadaa rajulun yaa rasuul allah waa kani nin weeye aniga weeyaan aan imid faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam ayu rajulin maca jaabir yaa jaabir raacaya faqaama jabbaar bnu sakr ayaa isna kacay fainطalaqnaa ila albi'ri ceelkii baan aadnay fanazacnaa fi lxawdi wadaantii baan marka waxaan kusoo kusoo jiidnay yani aan ku shubnay sajlan aw sajlayni laba wadaan ama laba wanaad wadaanood darkii ku shubnay uma madarnaahu waan dhoobaynay labadaa wadaanood marka wadaanoodna inay dhoobada ku qasaan bay rabaan waan dhoobayno markaa darkii baan hagaajinay uma nazacnaa fiihi wadaankii baan kusoo jiidnay xataa afhaqnaahu yani maal'anaahu ilaan ka buuxinay ilaan xawdkii buuxinay yaan ku dhaaminay fakaana أwala طaalican calayna rasuulu llahi sala اlه alay slm qof noo nagu soo baxa waxaa u horreeyey rasuulka ilaahay qaala ata'danaani ma ii idnaysaan qulnaa nacam yaa rasuula allah faashraca naaqatahu fasharibat ashiisiibuu ku sii daayey oo markaasay ka cabtay ayb kolkii cabtay fashannaqa laha dibbuu ugu qabtay marka hoggaankiibuu dib ugu qabtay oo meesha darku ka bixinayaa fafajad waa sibir dhigatay yani lugahay kala kala qaaday fabaalad waa kaadiday uma cadala biha waa la leexday waa la fogaaday darkiibuu ka fogeeyey faanaaqaha waa fadhiisiiyey uma jaءa rasuulu llahi salى اllahu alay slm ila alxawdi fatawada'a minhu darkii buu yimid oo ka weyse qaatay nebigu alayh الsalaatu wasalaam kolkuu hasha waraabiyey ka dambow uma qumtu fatawada'tu min mutawada'i rasuuli اllahi salى اllahu alay slam rasuulku ilaahay meeshuu ka weyse qaatay baa anana ku weyse qaatay fadahaba jabbaar bnu skrin yaqdi xaajatahu ninkii jabbaar ibnu skrin isaga waa tago duurku aado waa mxua dantiisu soo gudanaya faqaama rasuulu llahi sala alla alay slm liyusalli rasuulka ilahi ba wuxuu isu taagay inuu tukado wa kaanat calaya burdatun burdaan xidhnaa fadahabtu waxaan tegay an ukhaalifa bayna طarafayha labada tarafood inaan isweydaariyo falam tabluq lii ma ayna ii gaadhin inaan qoorta ku xidho ayaan doono markaasu ii gaari weyday wa kaanat lahaa dabaadib waxay lahaydna shucub bay lahayd faraqyay lahayd fanakastuhaa waan qalabtaha yani waan gediyey dhankii kale aan u gediyey uma uma khaalaftu bayna طarafayha labadeeda طarafood baan isweydaariyey uma tawaaqastu calayha waan hoos baan isugu leexiyo qoortaan hoos isu soo jebiyo luquntaa saa ugu qabanaya ku xajinaya in iga dhicin daraaddeed uma ji'tu waan imid faqumtu can yasaari rasuuli llahi sala allau alay slam nebiga bidixiisaan istaago oo ku xidhanaya faأkhada biyadii gacantaydu qabtay faadaaranii waa i wareejiyey xataa aqaamanii can yamiinihi ilaa midigtiisa i joojiyey uma jaءa jabbaaru bnu skri yaa yimid ninkii kale fatawada'a waa wayse qaatay uma jaaءa waa yimid isna waa nala tukanaya faqaama can yasaari rasuuli llahi salى الlahu alay slam bidixda nebigu istaagay ayb kolkuu hal qof oo imaam la tukanayo oo midigta ka taagan qof kaloo labaad hadduu yimaado inuu la xidho u doono waa inuu isagu horta intuu bidixdii iska taago isna xidho kolkuu isna xidho labadoodii markaa xidhaana labada hare ka taagan yihiin dib ay u baxaan marka kolkaa weeyaan ma aha inu horta hore isagoon weliga xidhan u soo jiita ka kale ama dib usoo bax maaha intuu ka kale ka xidhanayo kiina waa inuu midigtiisii taagnaado ka kalena bidix intiisu soo taago bidixda ka xidho markaas ay dib u baxaan bacda alixraam eh, marka bidix intuu iska taagay buu xidhay fa akhada rasuulu llahi sala alla alay slm biyadayna labada yada gacmood buqatay qabtay jamiican fadafacanaa waana riixay dib uu noo riixay xataa aqaamanaa khalfahu ilaa gadaashiisa u naga joojiyey fajacala rasuulu llahi sala allahu alay slm yarmuqunii rasuulka ilaahay waa milicsanayay hadba u isoo daymoonayay sidaan go-ayga yeelay iyo wa ana laa ashcuru anigoon dareemaynin fa uma fatantu bihi waan u dhug yeeshay yani waan gartay inuu isoo fiirinayo faqaala haakada biyadii sidaasuu gacantiisa igu yidhi yani shuddahu fii wasatika sidaasuu igu ishaaray yani gunto marada hadba ka dhacaysa halkan kada ku hayo sidaa leeyahay buu leeyahay nebiga alay sala slam gunto gacmaha ugu ishaara falamaa faraqa rasuulu llahi sala la alay slm markuu salaaddii ka baxay buu wuxuu yidhi yaa jaabir qultu labayka ya rasuula allah qaala idaa kaana waasican maradu hadday weyn tahay fakhalif bayna darafayhi labadiisa darafood isweydaari wain kaana dayiqan hadduu yar yahayna fatazirhu gunto calaa xiquka dhexdaada ku gunto ayb halkii keliya qofkii haysta marka sidaas weeya hadduu yar yahayna waa guntanayaa hadduu weyn yahayna waa inuu ka kala rido labada qanun ka rido oo kusoo xidho halkaa kusoo xidho sirnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam waa nabiga ilah anagoola soconnaan soconnay wa kaana quutu kulli rajulin mina kula yawmin tamra nin walbaba marka quudkiisu wuxuu ahaa maalin kastaba hal timiraa la siin jiray fa kaana yamasuhaa waa muxuu ahay waa muudsan jiray uma yasuruhaa waa gunti jiray fii thawbihi maradiisa ku gunti jiray wa kuna markaas yana ka dhammaanin daraaddeed bu marada u guntay hadba mar intuu lasoo baxo muudmuudsanaya oo marka biyaha ka daba cabaya hal mar kale hadduu liqo oo khalaas ayb wa kunnaa nakhtabitu bicasiyina mxua ulaha yagankada ayaan ku xaabsan jiray yani caleenta ku garaacan jiray geeda intaan intaan ku garaacano caleenta ka soo daadsanno ayaan caleenta cuni jiray wanaakulu waa cunayna xaabkaasaan cuni jiray qabadka la yidhaaho xataa qarixat ashdaaqunaa ilay ka boogowday qawlalayaday ka boogoobeen ashdaaq waa jamcu shilqin kuwaasaa shilqi midkiiba la yidhaahaa ilay qawlaladii naga boogoobeen ayaan caleentaa cunaynay fa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa ukhti'ahaa rajulun nin baa maalin gaftay xadkii timir baa maalin gaftay rajulun mina yowman maalin xalkii timiree la sii jiray maalin gaftay fanalaqnaa faاnطalaqnaa bihi eh, eh? nancashuhu yani yani narfacuhu inuu wax ka inaan waa kicinaynay waa kici kari waay ninkaas ninkii xabaddii timirta ahayd maalin ay gaftay oo xabaddii waayey baa marka socon kari waayo marka waan qaadaynay kolka kici kari waayo yani narfachu ayb fashahidna lahu annahu lam yucطiha faعطiha inaanu siinin nebiga alayh الsalaatu slam baan uga marqaatikaana nebigaan u geynay markaasaa la siiyey xabadiisii la siiyey ninkan xabadiisii ma helin baa nidhi markaas waa u ergeynay nebiga ugula ergeynay markaas la siiyey faqaama waa kacay faakadaha waa qaatay fasirnaa maa rasuuli lahi sal lahu sirnaa maca rasuuli lahi sala اla alay slm qiso kale iyaduna xataa nazlnaa waadiyan afyax yani waasican tog waasica ilaan soo degnay fadahaba rasuulu llahi sala la alay slm yaqdii xaajatahu waa halkan kada marka maxalu shaahidki halkanay ku jirtaa qisada intii hore o dhan waxay ahayd xadiid kale rasuulka ilaah baa wuxuu tagay inuu xaajadiisa guto faاtabactuhu biidaawatin min maain weel biyaan la soo raacay oo ku dara beesho kuwiisa qaata daraaddeed fanadara rasuulu llahi sala la alay slm rasulka ilah waa eegay wuxuu ku gabado oo muxuu ahaay isku asturo buu eegay falam yara shay-an yastatiru bihi wuxuu isku qariyo ma aanu arag wa idaa shajarataani bishaati'i ilwaadi laba geed oo toga muxuu ahaay qarqarkiisa dhinaciisa ku yaalla ayuu arkay faاnطalaqa rasuulu llahi sala اlه alay sl ila ixdaahuma middood buu u tegay nebiga alayh الsalaatu wasalaam faأkhada bigusnin min aqsaaniha laan laanteeda laamaheeda ka mida buu soo qaaday faqaala markaasuu yidhi inqaadii calaya biidn illah iisoo hoggaansan biidn illah fanqaadad macahu waa la soo hogaansantay kalbaciiri almaqshuush sidii awr muxuu ahay la san xidhay oo kale awr sanka ka xidhan oo kale sanka boogaysan yaha o kale siduu usoo hogaansan usoo raaco sidaasoo kale usoo raacday alladii yusaanicu qaa'idahu yani yutaabicu qaa'idahu awrka sanka uu boogaysan yahay sanka xari kaga xidhan yahay qoorta aada ugu soo dhiibaya saaxiibkiisa aada ula soconayay aanu ku xanuujin lille siduu yeelo oo kale ula socotay xataa ata shajarata alukhraa ilaa geedi kale uga yimid faأkhada غusnan min aqsaaniha laan laamay hadalkamidoo qaado faqaala inqaadii calaya biidn اllah faاnqaadat macahu iyaduna kadalika saasoo kale iyona ula soo hogaansantay xataa idaa kaana bilmuntaصafi dhexdhexaadka markuu gaadhay mima baynahumaa dhexdooda halkay labadoodii ku kala yaaleen dhexdooda markay markuu yimid la'ama baynahumaa wuu isku kabay labadoodii isku daray yani yani jamacahumaa waa isku daray labadoodii faqaala markaasu wuxuu yidhi ilta'imaa calaya biidn illaahi isku kabsama biidn illaahi isuu kay kabsama falta'amataa waa isku kabsameen oo yani waa isku darmadeen qaala jaabir markaasuu nebiga alay slam gabaad ka dhigtay oo ku xadiisa ku gutay gadaashooda ayb fakharajtu waan soo baxay uxdiru anigu ordaaya baan soo baxay soo noqday makhaafata an yuxisa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay inuu dareemo biqurbi dhawaanshahayga inuu dareemo fayabtacida uu fogaado nebigu dadka oo ka fogaan jiray markuu kor tagaayo marka inaan ku dhowayn intu ogaado sii durko baan ka baqayaa markaasaan dib usoo cararay qaala muxamed ibnu cabaadin fayatabacada riwaayadii horena yabtacida bay tano yatabacada aan isla macno fajalastu waan fadhiistay oo xadiidu nafsi nafsiyda aan u sheekaynaya wixii aan arkay faxaanat mini iltifaata yani waxaa iga soo baxday daymo waan dhinkii nebigu jiray baan daymooday faidaa ana birasuuli llahi sala allau alay slm muqbilan rasuulka ilaahay oo yimid baan arkay marka wa idaa ashajarataani qad iftaraqataa labadii geed oo kala baxay ayaan arkay faqaamat kullu waaxidatin minhumaa calaa saaqin mid waliba jiradeeda isku taagtay fa laba hal geed bay horta hore isku noqdeen fara'aytu rasuula اllahi salى اllahu alay slam waaqifan rasuulka ilaahi waxaan arkay waqafa isagoo istaagay waqfatan taagni istaagay faqaala bira'sihi haakada madaxiisa sidaa yidhi bidix iyo midig saa iyo saa yidhi baan arkay ayb wa ashaara abu ismaaciila bira'sihi yamiinan wa shimaalan madaxuu sidaa iyo sidaa yidhi nebigu alayh الsalatu wasalaam labada hareerood buu kala eegay ثuma aqbala waa yimid falama intahaa ilaya markuu isoo gaaray buu qaala wuxuu yidhi ya jaabir hal ra'ayta maqaami meeshii aan istaagay ma arkaysay qultu nacam ya rasuula allah qaala faاnطaliq ila shajaratayni labada geedood u tago faqطac min kuli waaxidatin minhumaa gusnan ul ka soo goo mid walbaba ayb faaqbil bihimaa labadaa ulood la imow xataa idaa qumta maqaami meeshii aan istaagay kolkaad joogto fa arsil gusnan can yamiinika wa gusnan can yasaarika ulna bidixdaada u tuur ulna midigtaada u tuur qaala jaabirun fa qumtu waan kacay faahadtu xajaran dhagax baan qaatay fakasartuhu waan jabiyey faxasartuhu waan afeeyey dhagaxii baan afeeyey oo mxaa ka dhigay mid afla ka dhigay fandalaqa lii fandalaqa lii waa daal weeyaan faindalaqa yani waa ii afaysmay af buu ii yeeshay faataytu shajaratayni labadii geed baan u imid faqaطactu min kuli waaxidatin minhumaa gusnan mid walbaba laamaa kasoo gooyey uma aqbaltu ajuruhumaa anoo labadii olojiidaya baan imid xataa qumtu maqaama rasuuli llahi sala lla alay sl meshuu nebigu taagnaa ilaan istaagay baan arsaltu gusnan can yamiinii wa gusnan can yasaari midna midigta aan u toray midna bidixda uma laxaqtu markaasaan imid faqultu qad facaltu ya rasuula allahi facama dalik waan yeelay sidaadii fartae sababto maxay ahayd maxaa sidaa iigu amartay qaala markaasu wuxuu yidhi innii marartu biqabrayni yucadabaani waxaan soo maray laba qabri oo la cadaabayo faaxbabtu bishafaacatii waxaan jeclaystay shafaqadan shafaqada u duceeyo an yurafaha canhumaa in laga fudaydiyo maa maadaama algusnaani ratbayni intay labada ulood qoyan yihiin in alla intaan u shafaaco qaadan u duceeyo in alla ka fudaydiyo ayaan doonay xadiidkana marka wuxuu fasiraya xadiidka ibnu cabaas ee labadii qabree ibnu cabaas uu warinayay inay labada ulood uu kala kor saaray inay iyadoo marka ahayd shafaaco khaasoo nebigu alayh salatu salaam dadka u shafaaco qaaday waan u shafaaco qaaday oo waxaan jeclaystay in cadaabka laga fudaydiyo intay labada ulood ka qoyan yihiin marka ulaha qoyan baa tasbiixsanayo o tasbiixdaa sababtooda looga fudaydin ma ayaa ma ahee waa shafaca nebiga alayh الsalaatu wasalaam marka qof kaloo sidaa yeeli karaa ma jiro qaala faatayna alcaskar waxaan u nimid jeyshkii baan u nimid faqaala rasuulu llahi sala la alay slam rsulka ilahi baa wuxu uhi ya jaabir naadi biwadu ku dhawaaq waysaqaad ku dhawaaq biyo waysaqaad ku dhawaaq faqultu markaasaan alaa wudu alaa wudu alaa wudu war biyo ma jira wayse ma jirtaa wayse ma jirtaa baan idhi markaasaan qofna ii jawaabay qaala qultu ya rasuula allah maa wajadtu fi اrakbi min qatra dhibicna kama helin dadka safarka waa mar kale yani mxuu ahaawey oo laga soo fogaaday ceelkii laga soo fogaaday weeyaan wa kana rajulu min alansaari yubaridu lirasuuli اllahi salى اlahu alay slam almaءa fi ashjaabin lahu ashjaab waa jamcu shajab shajabna waa qoryo marka wax la suro weeyaan eh, eh, fi ashjaabin lahu eh, calىa ximaaratin min jariid waa qoryahaas isagoon ximaaradaasuna min jariidka nahsisha ah qoryo ah oo isa sursuray uu muxuu aha qarbad uu biyo ku wado intuu suro oo hawada u dhigo yuu nebiga ugu qaboojin jiray nin ansaarihi qaala faqaala li markaasuu nebigu wuxuu yidhi inطaliq ilaa fulani bni fulani lilansaari hebel aado fandur hal fii ashjaabihi min shay ashjaabtiisii wax ma ku jiraan wax biyo ma ku jiraan qarbadihi biyaha noogu qaboojin jiray qaala faاnطalaqtu ilayhi waa u tegay fanadartu fiiha waan eegay falam ajid fiiha ilaa qaطraةa fi cazlaa'i shajbin minha ashjaabtii mid ka mida ee mxua qarbad saarayd lugteeda hoose wax yaroo dhibic yaroo ku jirta mooyaane wax kale ma aana helin yar baa inta lugta ugu hoosaysa ah fiirada ugu hoosaysa waxba kaga jireen low nii low annii ufriquhu sharibahu yaabisuhu haddaan damcan inaan ka soo shubo inta qalalan baa marin lahayd biyihii haddaan qarbadaa ka soo shub idhaaho intan qalalana ay soo dhex marayso yaaba qallajin lahaayo biyaha maba ayna soo gaadheen afka ayb yaraan waxay ka qabaan faataytu rasuula اllahi salى اله alay slm faqultu ya rasuula allah lam ajid fiiha ilaa qaطraة fi cazlaa'i shajbin minha low anii ufriquhu lasharibahu yaabisuhu ayb faqaala markaasu wuxuu yidhi idhab faatinii bihi tagoo ii keen faataytuhu bihi waa ula imid faأkhadahu biyadihi gacantiisu ku qaaday fajacala yatakalamu bishayin laa adri maa huwa waxaana garanaynin wuxuu yahay buu ku hadlaayey wayaqmizuhu waana tuutuujinaya biyadihi gacantiisu ku tuutuujinayay kolkuu aqriyayay uma acطaanii waa ii dhiibo faqaala markaasuu uhi ya jaabir naadi bijafna xeedha ku dhawaaq xeedha alab yaa xeedhaha yaadhe faqultu markaasaan waxaan ya jafnata arakb xeedhadii m jamaacad dharginaysa yani ya saaxiba jafnat ya saaxiba jafnati rakba buu ka wadaa jafnat rakbina waxaa la toban nin xedho ay geli karto oo dhergin karta ayaa la yidhaha yani xedho weyn ninka ayow keen fa waa la keenay nin baa marka keenay faataytu bihaa eh, eh, tuxmal fautiyat bihaa tuxmal iyadoo la sidaa loo keenay nebiga alayh salatu salaam fawadactuhaa bayna yadayhi hortiisaan dhigay nebiga alayh salatu slam faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam biyadihi fi ljafna gacantiisiibuu xeedhadii dhex dhigay haakadaa sidaas wa basatahaa waa waa fidiyey gacantiisii wafaraqa bayna asaabica faraheediina waa kala fogeeyey uma wadacaha fii qacri اljafna xeedhada salkeedii buu saaray gacantiisii geliyey qaala markaasu wuxuu yihi khud yaa jaabir fasuba calaya waqul bismi اllaah iigu shub intii yarayda biyahayd buu yidhi iigu shuboo bismi illaahina dheh fiihi buu marka intii yarayd ayuu gacanta nebiga xeedhadii korka kaga shubaya ayb fasababtu calayhi waqultu bismi illah waa ku shubay bismi llahi baan idhi fara'aytu almaaa yafuuru min bayni asaabici rasuuli illahi sala allau alay slam biyihii oo nebiga alayh sala slam farihiisa dhexdooda ka soo burqanaya ayaan arkay uma faarat aljafna xeedradii baa burqatay iyaduna wadaarad waa wareegtay biyihii baa isku wareegaysa biyihii kasoo baxay hoose kasoo baxayay basaa isugu wareegaysanayay xataa imtala'ad ilay ka buuxsantay faqaala markaasu wuxu uhi yaa jaabir naadi man kaana lahu xaajatun bima qofkii biyo dan kale u dhawaaq qaala fa'ata annaasu dadkii baa yimid fastaqow waa dhaansadeen xataa rawuu ilaahay ka dhergeen qaala faqumtu faqultu waxaan idhi hal baqiya axadun lahu xaaja nin biyo u baahani maidinku jira ma hadhay markaas kolkii la jawaabi waayo farafaca rasuulu llahi sala alla alay slm yadahu min aljafna xeeladii buu gacanta ka qaaday nebigu alayhi isalaatu wasalaam wahiya mal'aa iyadoo buuxda washaka annaasu mar kalena marka iyaduna washaka الnaasu ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيhi waslm aljuuca gaajay nebiga alayه الslat slam dadki uga dacwoodeen faqaala markaasu wuxuu yidhi casa allahu tacaalى an yuطcimakum ilaahay wuxuu u dhow yahay inay inuu idin dhergiyo qisadantadu marka waxay u eg tahay qisadii aynu soo maray غazwaة اlkhabط sariyat اlkhabط sariyadii la odhan jiray saddexda boqol ee ahaayeen cambarkii uu markaa nebiga marka gaajo looga dacwoodo marka uu jiraab keliya uu siiyey bay waxay yidhaheen jiraabkan muxuu noo talayaa fa qaala markaasu yidhi casa allahu tacala an yuطcimakum ilaah inuu cunto idin siiya buu u dhow yahay faataynaa siifa albaxri garda xeebteedaan nimid fa zakra albaxru zakra yani waa soo butaacay baddi baa soo mar soo butaaday si xooga u soo butaacday daabatan wuxuu soo tuuray muxuu ahaayey neef buu soo tuuray weyn buu soo tuuray fa awraynaa waxaan ku shidnay calaa shaqihaa dhinaceeda daban dankeed baan waxaan ku shidnay annaara dab dab baan intaan ku shidnay dhinaceeda ku shidnay fa dabaknaa waan karsannay washtawaynaa waan shiilannay wa akalnaa waan cunnay xataa shabicnaa ilaan ka dharagnay qaala jaabirun fadakaltu ana wa fulaanu wa fulaanu xataa cadda hamsatan fii xijaaji cayniha fii waqbi cayniha sii riwaayadii kalena ahayd isheeda godkeeda ayaan anigi hebel iyo shan nin buu ahaa yuu tiriyey riwaayadii kalena waa kii saddex iyo toban ahayd saddex iyo toban nin baa galay isheeda godkeedii un galay kolkay hilibkii iyo soogii iyo ka dhufteen ay eh, ashuumada ka darsan jireen maa yaraana axadun qofna aanu ana arkaynin oo na hoos ceel wax ku jira oo kale aan nahay xataa kharajnaa ilaan ka soo baxnay fa faأkhadnaa waxaan qaadnay dilcan min adraacihaa feer feeraheedii ka midaan qaadnay faqawasnaahu waan qaansaynay yani labadiis darafood baan dhulka ku joojinay sida qaanso kalean ka dhignay uma dacawnaa biacdami biacdami rajulin fi rakbi ninka ragga ugu weynaa baan u yeernay ugu dheeraa wa acdami jamalin awrka ugu weynaa fi rakbi wa acdami kiflin kifligana waxaa la yidhaha go la kor saaro eh, awrka dushiisa la kor saaro baa la yidhaha lagu koro oo qofka xajisa fi rakbi fadakala taxtahaa hoosteeduu maray ma yt maa yutaطicu ra'sa isagoon madaxiisa hoosu dhigaynin awrkii oo koorihii saaran yahay oo ninkii noogu dheeraa saaran yahay oo go-na weliba lagu sii dheereeyo hoostiisa ninkaa la dhigay ayaa feedhii hoosteeda ka dusay oo isagoon madaxa hoos u dhigaynin ka dusay weelkii wuxuu ka qabo baab fi inshiqaaqi اlqmr can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala baynamaa naxnu inda maca rasuuli llahi salى allahu alيyه waslama bimina inagoo rasuulka ilahi mina la joogna id infalaqa alqamaru filqatayn dayxii baa wuxuu u kala dilaacay laba qaybood buu kala dilaaxay fa kaanat filqatun qaybi waxay ahayd waraa'a aljabal buurta gadaasheeda wa filqatun duunahu midna waa ka sokaysay buurtii midna sokada ka soo maray midna muxuu ahaye gadaasha uu ka maray fa qaala lanaa rasuulu llahi sala lla alay ishhaduu eega eega yani mara ka ahaaday wa an anasin can anas bni malik radi allahu canhu ana ahla maka sa'aluu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam an yuriyahum aaya mucjizo inuu tusiyo faaraahum inshiqaaqa alqamari maratayni maratayn yani fi shaqatayni yani laba qaybood isagoo kale laba kol ma kala ahayn oo mid iyo mid hal mar mid ma ahayn hal mar kalena ma ahayn maratayni yani wuxuu ka wadaa firqatayni sidii xadiidka ibni mascuud ba u ahaa baabu manci الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam miman miman miman hama biadaahu manciga ilaah nebiga ka manciyey qofkii ku hameeyey inuu waxyeeleeyo ilah ka manciyey oo ilaah ka celinaayey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala abu jahlin hal yucafiru muxamadu wajhahu bayna adhurikum dhexdiina miyuu maxamed madaxiisa wejigiisa ciidda dhigdhigaya qaala faqiila nacam haa baa la yidhi faqaala markaasuu yidhi wllaati wlcuza wllaati wlcuza laatii cuzaa ku dhaartay lain ra'aytuhu haddaan arko yafcalu dalika la aط'ana calىa raqabatihi inaan qoorta iskaga taagi doonaa buu yidhi aw la ucafiranna wajhahu bituraab wuxuu yihi wejigiisaan ciidda ku camcamin doonaa qaala faataa rasuulu llahi salى اllahu alay slam wahuwa yusalli rasuulka ilaahay buu u yimid abu jahl isagoo tukanay rasuulka tukanayu u yimid zacama liyata'a cunuqahu calaa raqabatihi wuxuu sheeganayaana inuu ku joogsanayo qoorta kaga joogsanayo qaala famaa faja'ahum ma aanu ku kadinin dadkii minhu abu abujahl xaggiisa kagama kadinin ilaa wa huwa yankisu calaa caqibayhi isagoo dib usoo guranaya mooyaane wa yataqii biyadayhi gacmihiisa ku gabanaya oo gacmihiisa wax isaga dhigaya isagoo dib usoo cararayo o gacmahana gaashaan ka dhiganaya ayay dadka arkeen qaala faqiila lahu maa lak maxaad leedahay baa la yidhi faqaala ina baynii wa baynahu lakhandaqan min naarin wa hawlan waajnaxa aniga isagoo waxaa noo dhexeeya xorod dab ahoo dab ka buuxa iyo muxuu ahaaye waxyaala mufzicaad oo laga argagaxay iyo ajnixa yani ajnixat almalaa'ika buu arkay waxyaala duulaya oo waxaasaan arkay faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam low danaa minii hadduu iisoo dhowaan lahaa laktadafathu almalaa'ikatu cudwan cudwan malaa'igtaa xubin xubin u dafi lahayd qaban lahayd qaala walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh